ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد وعين ku dhex jirnay axkaamtii ilaahay ummada islaamka iyo ummadaha kale adduunyada ku noolba uu u dejinayay suuraddu waxay soo degtay markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam tegay madiina dowladdii islaamka ahaydna cagaha loo taagay ee ay heshay ardiyad iyo dhul ay saldhigato marka nidaamkii ay ku socon lahaydee lagu kala hagi lahaa mid daakhiliya iyo mid khaarijiyaba ayaa ilaahay halkan u dejinayaa waa suuradda ugu axkaam badan xagga marka la suuradaha qur-aanka sida ay ugu dheer tahayba suuradaha waxa aynu caawa qaadanaynaa insha allahu inagoo ka bilaabaynaa aayadda boqoliyo siddeetan dardaaranka iyo sida uu islaamku u dhigay iyo axkaamta soomka iyadoo markaa jihaadkii iyo xajkii iyo nidaamkii qoyska iyo saa ay axkaamtu isu mar marleybana dariska lama badin karo aayaadka axkaamta marka la marayo waayo wuxuu u baahan yahay si uun itaal kasta ha lahaatee in wax looga sheego oo in faahfaahina wuxuun laga yar sheego maqsuudkiibaa lumaya dee haddii laqbada un la istisaaro la dhaafo qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu idhi kutiba calaykum waxa la ydinku waajibiyey dadiow idaa xadara axadakum midkiin marka ay ku soo xaadirto almowtu geeridu kolkuu ku soo xaadiro sakaraadku kolka uu ku yimaado midkiin waxaa ilaahay u jideeyey in taraka weliba hadduu qofkaasi ka tegay khayran xoolo hadduu ka tegay alwasiya dardaaran baa la idinku waajibiyey lilwaalidayni labadii idin dhalay a u dardaarantaan waalaqrabiina iyo dadkii xigtada ahaa bilmacruuf si wanaagsan ugu dardaarantaan xaqan cala almuttaqiin xaqa waa sugmay arrinkaasi cala almuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya dushooda faman badalahu qofka dooriya bacda maa samicahu intii uu maqlay dardaaranka ah qofkiioo dardaarmayuu ka dhagaysto markaasuu dooriyey fa innamaa ifmu dembigiisu waxa uu saaran yahay cala aladiina kuwii yubadiluunahu doorinayay ee wax ka beddelayay ee qofkii dardaarmay ma saarna inna allaha ilaahay samiicun wuu maqlayaa ka dardaarmaya iyo ka bedelaya iyo mid walba caliimun arrimahana wuu ogsoon yahay faman khaafa qofka warwara ee ka cabsada min muusin ku dardaarmaya janafan leexasho inuu sidii sawaabka ahayd ka leexdo oo uu xadgudbo ayuu uga baqday aw ifman ama dembi inuu dembaaboo dardaarankiisanuu ku xadgudbo fa aslaxa baynahum dhexdoodu wanaajiyey dadkii loo dardaarmayayo dardaarankii baanu qaarkii sheegin falaa isma calayhi kaa qofkaa dembi ma haysto inna allaha ghafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista berigii hore intaan la soo dejinin aayaadka dhaxalka oo sidaynu ugu tegi doonno aayadda koob iyo toban iyo aayadda labiyo toban iyo aayadda u dambaysa suuratu nisaa intuba suuratu nisaa bay ku jiraan insha allahu waxa waajib ahaa dadka xigtada ah hadday yihiin waalidkii iyo hadii ay yihiin ubadkii iyo hadii ay yihiin xawaashida dadka hareerahaba sida dhaxalka wax looga calaf siinayaa wuxuu ahaa habkaa dardaaranka dardaarankaasaa la siinayay in wax loo dardaarmo ayaa arrinku ahaa waana macnaha aayaddan ay ka warramayso ilaahay waxa uu idinku waajibiyey haddii qofku uu xoolo ka tegayo qofkaasi markuu sii dhimanayo labadii waalid iyo xigtada inuu si wanaagsan ugu dardaarmo arrintaasoo waajib ku ah muttaqiinta ka dhagaysanayaana waa inuu siduu ahaa u soo gudbiyo haddii laakiin kii dardaarmaya uu leexdo janafku waa leexashu oo xadgudub uu ku dhacayo oo kii dhagaystaha ahaana uu hagaajiyo arrinkii oo uu sallaxo si aanay dadkii isugu oodmin dhib ma leh dembi ma laha taas macnaha aayaddu ay ka warramaysaa waa kaa kolkii haddaba ay soo degeen aayaadka aynu magacownay suuratu nisaa ku jire si faahfaahsan dhaxalka uga warramaya ayaa nabigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadda la hadlaya ina allaha qad acdaa kulla dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarif waddadiio waxaan idiin sheegayaa qof walba ilaahay wuxuu siiyey xaqiisi uu dhaxalka ku lahaaye qof dhaxallihi dardaaran ma leh imaa inuu dhaxal yeesho waa imaa inuu dardaaran yeesho kol hadduu dhaxalka wax ku leeyahay dardaarankii meesha uu ka baxayaa haddii aanu dardaarankaa dhaxalka waxba ku lahayn waxbaa loo dardaarmi karaa oo waxbaa laga siin karaa sidaa darteed aayadan culimmadu waxa ay ku daraan aayadihii labaatanka ahaa ee mansuukha ahaa oo waxaa nasakday bay leeyiin aayadaha aynu suuratunisaa ee ka warramaya dhaxalka iyo axkaamtiisa si kolka loo eega laakiin dadka dhaxalkale xaggoodunbay ka nasakhdeen laakiin dadkii aan dhaxalka lahayn ee dee qaraabada ahaa kolka loo eego dee waa taagan yahay dardaarankii oo in dadkii qaraabada ahayn dhaxalka wax ku lahayn loo dardaarmo dhinaca mansuukh ka noqon mayso oo dee jirta ee dhinaca mansuuha ka noqonaysa waa dhinaca xadiidkuu caddeeyayoo waxa weeye qofkii dhaxalun baan dardaaran lahayn dardaaranow maxaa tahay arrimo dhowraa kala jira hibo iyo hadiya iyo sadaqo iyo wasiya iyo waqaf waxyaabahaasoo dhammi waa tabarucaad uu qofku bixiyo habka loo bixiya iyo wakhtiga la bixiyaana kala duwan tusaale ahaan hadduu qofku inta uu xaaladiisu iska caadi tahay uu wax bixiyo waxaa la odhanaya waa sadaqo waxaa laodhanaya waa hiba waxaa la odhanaya waa hadiya waxaa la odhanaya waa waqaf laakiin hadii xaaladda uu sii dhimanayo ama cudurkaa uu ku dhintay wixii tabarucaad ee uu bixiyaabaa loo yaqaanaa dardaaran asalkeeda mid waliba tilmaan buu leeyahay kutubta fiqiga haddaad soo akhrido waxaad arkaysaa markuu tilmaanta ka bixinaya dardaaranka waxa uu leeyahay tabarucun fii maradi lmowt waa tabarucuu qofku bixiyay wakhtiga xanuunkii uu ku dhintay muddo dheerba ha hayo ha xanuunkii uu ku dhintay tabaruca uu qofku bixiye waxaa loo tixgelinaya inuu dardaaran dardaarankuna axkaam gaaruu leeyahay hibadii iyo axkaam gaaray leeyihin marka ka imika aynu haynaa waa kii dardaaranka ahaa dadka loo dardaarmi karaa waa kuwaan dhaxalka wax kulahayn kii dhaxalka wax ku xadiidkaasaa caddeeyey dee dhaxalkiisunbuu ka calaf qaadaya dardaarankiina isaguna waa la hakinaya kelimaad yaryaroo la xidhiidha mabaaxifta wasiyada haddii aynu sii raacinno qadarkeebuu qofka u ogol yahay islaamku inuu xoolihiisa dardaarmo kolka uu sii dhimanayo maadaama ay dhacaysa dadka qaarkood kolkay arkaan inay geeriyoodayaan inuu isidhaahdo waxaagiiba qadimo oo xagga akownka aakhiro un ku shubo oo uu qadiyaba dadkii dhexlayaasha ahaa waxaa loo ogol yahay saddex meeloodoo meeluun waa ulu ulwasiyulutarig eh, saddex meeloodoo meelunbuu dardaarmi karaa nin asxaabiyaho rasuulka sala allahu caleyh wasalam arrintan dardaaranka wax ka weydiinayo sacad la odhanayo nebigu wuxuu ku yidhi auluu wa uluu kaiir uludka laftiisaaba badan oo ay habboontahy qofku inuu ka yareeyo dhaxlayaashaada inaad ka tagta iyagoo iska ladan oo ummadda aan waxba weydiisanaynin ayaa ka fiican buui iyagoo fuqara inaad ka tagto saasaa loo xisaabtamaya arrinta labaadee meesha ku jirtaa waxa weey culimadu waxa ay isla waafaqsan yihiin ooay ku ijmaaceenba qofku hadduu dhintuu dhexlayaa leeyahay inaanu xoolihiisa wada dardaarmi karaynin haddii uu wada dardaarmo inta uludka ka badan iyaga ayaa la su'aalayaa saddex meeloodoo meel wixii ka badan iyagaa la leeyahay miyaa sii daynaysaan mise waa hakinaysa ikhtiyaarka iyagaa leh qofka dardaarmaya dadku isku mid maaha dee waa inuu yahay qof mukalafa mukalaf macnihiisu qof xil qaadi kara qaangaadha oo miyir qaba kii yara hadduu xoolihiisii ama kii waalla uu xoolihiisii dardaarmo socon maayo laakiin dardaaranka qofka safiiha ah culimmadu waxay isla waafaqsan yihiin inuu soconayo safiih waa qofka arrinkiisu degamdegamta yahae tasarufka xun leh ama wuxuun si farabadan isaga bixibixiya daadaadiya kaa isaga meel khayrle buu ku saydhiye ha loo aqbalo ha iska socdo qofku inuu meel macsiyo ah u dardaarmo waa tan aayadda ilaahay uu kaga digaya faman khaafa min muusin janafan aw iman janafan aw iman dardaarankiisu waa mid dembi iyo cadaalad cadaaladdarra ku salaysan waa dardaaran macsiyo ah kaa wasiyada la tixgelin maayo waa kaa ilaahay aayadda uu ku sheegay <clears throat> nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka waxa uu ku yidhi athar lagu tilmaamay inuu xasan yahay qaarkoodna kaba yar hoosaysiiyaan aljanafu fi lwasiyati min alkabaa'ir inuu qofku leexdo wakhtiga uu dardaarmayo dunuubta waaweyn baabay ka tahay sadaqadu wasiyadana ma dardaarankani waa tabaruc loo tixgeliyay qofka ama jaanis la siiye weeye maadaama laga yaabo inaanu jaaniska soo helin wakhtigii oo caafimaadka qabay dee maanta hadduu istabaqabataynayo waa loo ogolaaday laakiin waxaa ka fadli badan dee kolkuu qofka xaaladiisu ay caadiga ahayd eemarasaynu xadiidkii xalayta kaga soo warramayni anta sadaqa wa anta saxiixun shaxiix adigoo maalka ku adagoo iska caafimaad qaba inaad waxaagii dardaaranto taasaa kasii fadli badan waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xaaladaa uu qofku caafimaadka qabee maalka uu ku adag yahaybaa sadaqada ku fiican hana dib dhigin waxbixinta ilaa marka ay xowlalmariidka timaado aad faraqdaad tidhaahdo lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kaana lifulaan buu nabigu leeyahay markaasaad odhan doontaa hebel inta hala siiyo hebella inta hala siiyo haddee hebeladuna iyagaaba yeelanaya markay naftu kaa baxda buu nabigu kuleeyahy calayhi salaatu wasalaam hebelada aad leedahay hala siisiiyo naftu intay kaa baxayso unbay sugayaanoo iyagaaba qaybsan doonaba ilahay harkaa ku simi waxaa kale oo iyadana aynu soo xusnay in dardaarankii ehm, <clears throat> cid walba aanay yeelanayninee eh, qofkii dhaxalka leh xagga dhaxalka u baydhaya ilaahay baa waxau ihi kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu midkiin haddii malag uu ku soo xaadiro macnaa sakaraadkii uu ku yimaado in taraka khayran hadduu khayr ka tegay alwasiyatubaa ayaa lagu waajibiyey wasiya waa dardaaran lilwaalidayni walaqrabiin labadii waalid iyo dadkii xigtadaah markii dambena dee dhaxalbaabay yeesheen waalidkii iyo ubadkii iyo dadkii ehelka ahaa in badanoo ka midi marka halkaa waxaad ka arkaysaa maalka islaamku waxa uu tixgeliyey inuu yahay khayr marka sida fiican loo isticmaalo magacbixintiisaad arkaysa faqrigana wuxuu u tixgeliyey musiibo qofka lagu imtixaana inuu yahay sidaa darteed ayaa ka maalka iyo khayrka la siiyana imtixaanan yahay ka faqriga iyo musiibadaasi ay ku dhacdayna wuu imtixaanan taa waxa aynu uga jeednaa inaan la odhanin sidii kaniisadu ay odhan jireen iyo raggeedu faqriguna waa nicmo ilaahay maalkuna waa fitno iyo musiibo oo arrinkay dabaragu jireen bilmacruuf buu qur-aanku wax walba raaciyaa inta badan macruufku waa shayga miyirqabku la socdo ee meesha samaha lagu bixinayo ee aan xadgudub iyo gabadfaltoona lahayn qofkii dardaarmaya haddii sidaa loola hadlay dhegaystayaashii markhaatiga ka ahaa ayaa ilaahay uu la hadloo waxau ihi faman badalahu bacda maa samicahu fa inamaa ismuhu cala aladiina yubadiluuna qofka bedela intii uu dardaarankaa maqlay dembigiisu wuxuu saaranya bedelitaankaa kii bedelay ee ma saarna maxay kii isagu miskiinka ah ee dardaarmay kolkii uu hebel buu kasoo dhagaystay war anigaa dhagaystay dardaarankiie waxawaxay waxaasuu yidhi wixiiba uu bedelayba ciddii uu doonayuu wax la jeclaabuu xaggoodii u leexiyey kaasaa dembiile ah ina allaha samiicun caliim ilaahay wuu ogyahay wuu maqlayaa kaa haddaba haddii qofkani uu dardaarankii kharriba isagu oo cadaaladdarro iyo dembi uu ka dhigay oo qofkan dhagaystahayna uu hagaajiyey masaalixdaa la waxaa la eegayaa meesha khayrka leh ilaahay kaa wuu cudurdaaray waana la ogolaaday inuu wax toosin karo faman khaafa min muusin janafan aw isman qofka ka cabsada ku dardaarmaya inuu janaf sameeyu leexdo ama ku dembaabo dardaarankiisa ama cadaaladdarra sameeyo fa aslaxa baynahum dhexlayaasha dhexdoodii buu wanaajiyey fa aslaxa baynahum dadkii loo dardaarmayay buu wanaajiyey fa aslaxa baynahum kii dhimanaya kasoo hadhaya dhexdooduu wanaajiyey falaa ima calayh de wuxuu arkayaa inuu islaantiisii dhaxalka seejinayo isagoon furin inuu imika leeyahy waan furay midaan daynba kulahayn inuu leeyahay wuu igu leeyahay waxyaabo fara badan ayaa meeshii ama qof aanay ahayn buu leeyahy waan isku jirnaa oo shuraakaanu nahay wuxuunbuu dee si unbaa wax uga leexdeen sidii arrinku uu waaqic ahaa ku ogaa ayuu ku soo celiyey dembi ma laha baa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeye mu'miniinta ahaadow kutiba calaykum siyaam soom baa laydinku waajibiyey baa ilahay wuli kamaa kutiba sidii loogu waajibiye cala aladiina min qablikum ummadihii idinka horreeyey lacallakum tattaquun waxaa laydinka rajaynayaa inaa ilaahay ka cabsataan marka soontaan likay tattaquun ayaaman maalmaa laydinku waajibiyey soomkood maalmahaasoo macduudaatin tirsanba oon badnaynba oo sagaal ama soddona fa man kaana minkum qofka idinka mid ah ee ahaaday mariidan mid buka aw calaa safar ama socdaala ee taraa ku jira fa ciddatun waxa weeye fa afdara ee iska afura intuu ruqsadda qaato fa ciddatun fayajibu calayhi cidda tiraa ku waajibaysa min ayaamin ukhar maalmo kale maalmo kaleu inuu soo qaleeyo intaa rabadaan dhaafta in laeega baa ku waajiba wa cala aladiina kuwii dushooda waxaa ahaaday yudiiquunahu soomka karayay fidyatun waxaa lagu leeyahay fidyo inuu bixiyo raashin dacaamu miskiin miskiin quudintii lagu leeyahy inuu miskiin quudiyo maalin walba faman tatawaca khayran qofka khayr kororhsada fa huwa khayrun lahu way u wanaagsantaha miskiinkaba wuuga badiyeoo intii ku waajibkahayd buu ka badiyey way u fiican tahay wa an tasuumuu inaad soomtaan oo raashinka iska daysaanoo soomka la timaadaan khayrun lakum way idiin wanaagsan tahay in kuntum taclamuun haddaa garanaysaan buu ilahay subxaana waa soomkii arkaantiibuu ka mid yahay eh, islaamka arkaan islaamkiibuu ka mid yahay siyaamku shanta ahaa waxaa ilaahay uu yeedhay ummadii islaamka ahayd ummaddii islaamka ahayd buu baaqan u jeediyey inuu soom ku waajibiye ilaahay subxaana soomkaas inaanu iyaga ku keli ahayne ummadihii horena ay la wadaagayeenoo iyaguna ay soomi jireen soomka waxyaaba inoo dhib yarayn kara ayaa oo aynaan uba cuslaysan karin baa ilaahay uu isdabadhigay kolkaa waxaa ka mida inaanu keligeen inagu ahaynee dee cibaado soo jireen jireenahoo saalixiintii hore soomku dhaqan buu ahaa waxaa kaloo inoo dhib yaraynayo aan loogaba maarmayn alla kacabsi baa laga kasbanayaa waa masdarka alla kacabsiga waxaan loogaba maarmaynin ama looga tegi karaynin aba maalmo yarba wax kow la yidhi yar ah markaad bilowdunbaad garan ma wiig baa inaga tegay mise laba waa maalmo kooban buu ilaahay soomkii waxaanu qofku marmarsiyaba ugu helayn dee markuu cudurdaar leeyahay dee iskaba cunbaa layi fa ciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale un soo qallee waa arrimayntuba dhib yaraynaya waxa haddaba jiraya wakhtigii hore ee bilowga soonka la waajibiyey laba arimood buu qofku ikhtiyaar lahaa inuu soomana uu heli karayay inuu miskiin wax siiyana uu heli karayay maalin walba waa qaybtaasaa ka warramaysa aayadda wa cala aladiina yudiiquunahu fidyatun acaamu miskiin qof dadka karaya waxa lagu leeyahay fidyo inuu dad wax siiyo oo miskiin quudintiiah fidyadu waa raashin ah inuu miskiin wax siiyo waanu soomi karayaa maalinkaa hadduu doonana wuu iska dayn karayao kolkaasuu ayuu miskiin wax kala dooranayay qofka markaa miskiinba uga badiya khayr siyaasada faman taawaca ay zaada khayran fa huwa khayrun lahu way wanaagsanta miskiin uga badaba haddaad doonayso iyaday labadaa arrimoodba qofku uu kala dooranayay raashinka iyo soomka haddana aayaddu waxay sheegtay waan tasuumuu khayrun lakum inaad soontaan baa idiin wanaagsan soomkaa fadli badnaa raashinkuna jaa'is buu ahaa arrintaasi dambe aayadda waa la nasakhay oo qaybaha mansuuqaabay ku jirtaa oo waxaa nasakhay aayaadka soo socdee faman shahida minkum shahra falyasumhu qofka bishaa goobjoog noqda ha sooma buu ilahay o amarkaasaa ku xigay oo lama ogolo raashinkii raashinkii waa la joojiyey oo falyasumhudaasoo inoo soo socota aayaadkan soo socda ka ayaa lagu nasakhay marka aayadda intaa dambe waxaa nasakhaysa aayaddaa soo socota inteedaa kale waay laakiin inta kale waa waa haabit wey xukunkeenu arrintaasina waa mulaaxado aad maaragtay haddii aad iska weydiiso jawaabteedu ay noocaatay qofkii karayay waa maxay fidyadu bixinaya haduu karayo miyuu soomo ayaad isweydiinaysaa waa wakhtigii hore laakiin wakhtigii dambe ku kasta oo karaya dee ilaahay ha sooma buuli cabdulaahi bnu waxa uu leeyahay aayaddu si kolka loo eego mansuukhba maahoo ma nasakhnee waxa ay ka hadlaysaa odaygii gaboobay iyo islaantii gabowday iyo gabadhii uurka lahayd iyo tii jaqsiinaysay iyo kuwaasay ka warramaysaa buu leeyahy adigu qofka gaboobay iyo qofka aan cudurkiisa inuu ka bogsado la rajaynaynin qofkaasi isagu fidyo un iska bixiyo oo soomkii iska daayo wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin marka waxaa la isweydiinayaa dee siday kuwa karaya dabeedna waxaa lagu fasirayaa buu leeyahy wacala aladiina yutiiquunahu ay laa yutiiquuna aan karayn oo laabaa halkaa ku jirta wa cala aladiina laa yutiiquunahu kuwaan karaynin waxaa lagu leeyahay fidyatun acaamu miskiin sida qofkii bukaanka ahaa en bogsanaynin iyo qofkii gaboobay oo ama xaraf go'an in qur-aanka lasoo qadaaraana wax iska jira weeye oo meelaha badan bay dhacdaa in macno ahaan shay maqani uu ku jiro qisada nebi yuusuf iyo ka warramaysa walaalihii iyo aabihii iyo wayn markaynu gaadhna insha allah waxaa ku sugan aayad odhanaysa tallaahi tafta'u tadkuru yuusuf nebi yacquub bay la hadlayaan inamadii awoguu ahaayo waxay idhaahdeen ilaahay baanu ku dhaaraynay tallaahi tafta'u tadkuru yuusuf inaanad iska daynaynin inaad yuusuf kaa sheegtoun beri horead sheegi jirtay intii arrinkiisu cusbaaye iminka oo muddo dheere ay ka dambaysay intii lala'aana welima sheegaysa marka macnuhu ma aha taftau waxaad iska daynaysaa tadkuru yuusuf inaad yuusuf sheegtaabaad iska daynaysa macnuu ma aha waxa weeye yuusuf inaad sheegta iska dayn maysa taftau waa ficil nafyi tusiyeed adigu almuhimtaas qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin sideedanaaba lagu xallin karaao wacala aladiina yutiiquunahu maca almashaqa waa dadka isku kalifaya waxba yay isku kalifin odaygaa gaboobay iyo islaantaa gabooday fidyada un ha iska isaguna saasuu sheegay qolyaha uh, mufasiriintu say u laakiin waxa weeyaan uh, odaygaa iyo islaanta iyo dee inay mariidka soo gelayaane laakiin aayadda wakhtigaa hore inay ka warramaysa intan dambena uh, xukunka la raacaya wiye kaa soomkee la nasakhay soomku markaa isaguna mabaaxiif buu leeyahy tacriif tilmaan inta way inoogu iman doonaan mabaaxiiftanna aayaadkan aynu akhriyi doonna inoogu imanayaan macnaa qodobo iyo axkaam laga warramo waxaa ka warrama ka mida mabaaxiiftiisa iyo meelaha kutubta fiqiga iyo xadiidku ay ka waramayaan tilmaanta soomka xagga luqada waa afaysasho ama ka joogsasho innii nadartu liraxmaani sawman xagga sharcigana waxa weeye qofku inuu ka haysto wixii soomka ka jebinaya inuu iska daayo soomku qaybuu leeyahay waajib iyo sunnuu qaybsamaa sunnuu waa iska fara badan yahaye saddex qaybooda soomka faaraguda soom nadara iyo soomka ramadaan soom kafaara gud ah eh, sida kii qofku marka uu wax dilay iyo kafaaradii dihaarka iyo iyo soomuu qofku ku nadro isna waajib noqonaya iyo soomkii maxay bisha ramadaan qaybihiisu saddexdaasi waajibku noqdaa sunnuhuna dee intii ka soo aroortay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam la soomi karaa soomka xukumkiisu kii sunna waa sunne kii waajibana de waa waajib oo inuu qofku ka taga waa mamnuuc wey soomku xikmad buu leeyahay xikmaddaasi adduun iyo aakhirada qofka waa faa'iide ugu jirta soomka ehm, xikmaddaasi wax waaqiciahoo la taabtay weeye waxyaabaha qaarkoodna de nusuustaaba ka markhaati furtay waa baxi dheer bay u baahanyiin oo soomka xikmadaha ku jira aad bay u badan soomku fadli buu leeyahay oo aayaadka aynu ku arki doono oo axaadiidta rasuulka sala allahu caleyh aad ugu badan oo kitaabu siyaam aad ka akhriyi karayso soomku waxa uu leeyahay shuruudo oo qofka soomaya waa qof qaangaadha oo miyir qaba oo caafimaad qaba oo aan musaafir ahayna negi oo maxaanku idhahdaa eh, isla markaana daahira daahir waa qof muslima oo qaangaadha oo miyir qaba oo caafimaad qaba oo dee kiibu kay aragnay isla markaana aan socdaal ahayn ee negi daahirna ah daahiran waxaa looga jeedaa maalan haddii gabadhii aanay dhiiggii dhalmada iyo kii eh, xaydkii waxa ay leedahay dee iyada waajibkuma aha kamana ansaxayabe markay daahir noqotunbay soo qallaynaysaa arkaantiisu waa laba qofku inuu niyoodo habeenkii iyo inuu iska daayo wixii ka jabinaya aadaab badan buu leeyahay axaadiidta rasuulka waca sala allahu caleyhi wasalam waxyaaba mubdilaad buriyana wuu leeyahay bal haddaba inahaa tobaneeyadaa qodoba aynu sheegnay ayaa aayaadku ilaahay uu kaga warramaya subxaanah faman tadawaca khayran fa huwa khayrun lahu qofka khayr siyaadsadee miskiinka wax ka badan miskiin in la siiyo bixiya khayr bay u tahy halkaa waxaa laga faa'daystay bay leynu culimmadu tabarucaadka waajibka ah, ama sakadii ama kafaarooyinkii ama wixii tabarucaadahee waajiba ah. dabcan waa cibaado cibaado la ogol yahay waa in la siyaadiyo oo shayga cibaadaadka lamana nuqsaamiyo lamana siyaadiyo laakiin haddii ay tahay maal cibaadadu iyo tabaruc haday la xidhiidho isagoon qofku u aaminsanayn waajibnimo ee sunnanimo u aaminsan intaa uu siyaadinayo wuu siyaadin karaa oo sekadii hadii sabeen lagu lahaa oo aad ka dhigto mid dhalaysa ama aad neefkii dhexdhexaadkaa ah lagu lahaa ka u weyn ka dhigto ama haddii galaan lagu lahaa galaan iyo barka dhigto waxa weeye aayadaasunbaa loo cuskanaya fa huwa khayrun lahu <clears throat> shahru ramadaana buu ilaha bisha ramadaan alladii waa bishii unzila fiihi la soo dejiyey alqur'aan qur'aankaa ilaahay uu soo dejiyey hudan linnaas qur-aanku dadku hanuun u yahay wa bayinaat waa nusuus cadcadoo min alhudaa hanuun ah iyo walfurqaan shay xaqiyo baadilka kala saaraya faman shahida qofka goobjoog noqda ee minkum idinka idinka mida ashahru ah, bishaa qofka goobjooga ah. isagoon dhimana nool caafimaad qaba falyasumhu ha sooma buu amar waa nasakhay tii raashinbixinta waman kaana mariidan qofkii buka aw calaa safarin ama socdaal ku jirana fa ciddatun tiraa lagu leeyahy min ayaamin ukhra maalmo kale ah maalmo kale waanu soo qalleeyo yuriidu allaahu bikum dadyow ilaahay wuxuu idinla doonayaa al yusra fudayd markuu cibaadaadkan iyo shuruucdan idiin jidaynayo walaa yuriidu bikum idinlama doonayo ilaahay al cusra inuu idinku adkeeyo ma doonayo walitukmilu lcidda inaad soontaan baa la doonayaa walitukmiluu aad dhammaystirtaan alcidda tirada soddon iyo sagaal iyo labaatankii ay tahayba walitukabiru allaah ilaahay inaa weynaysaan marka soddonkii dhammaadaan takbiirtii ciidda waa ina akhridaan calaa maa hadaakum sidii uu idiin idinkoo u dhammaystiraya sidii uu idiin idinkoo takbiirta u akhriyaya walacallakum tashkuruun inaa ilaahay ugu mahadnaqdaan cibaadadaa uu idin waafajiyaiyo nicmada ah. taasina waa ta la wa idaa sa'alaka markay ku weydiiyaan cibaadii addoommahaygu nebi maxamedow cannii aniga markay addoommahaygu ikaa weydiiyaan fa innii qariib anigu waan u dhowahay buu lahay addoommaha kama fogi ujiibu waan aqbalayaa dacwata daac qofka i ee ilaahay ow le ducadiisa waan aqbalayaa idaa dacaan kolka uu ii yeedhayo ee uu baryayo falyastajiibuu lii aniga hay aqbaleen baa ilahay uhi marka hore waliyu'minuu bii hana i rumeeyeen lacallahum yarshuduun si ay u hanuunaan oo wixii ay doonayaan iyo khayra anugu afajiya buulahay waxa aynu ku dhex jirnaa axkaamtaa tobaneeyada ah ama qodobada tobaneeyada aynu soo tilmaannay mabaaxithu siyaam ayaynu kolba qayb arkayna aayaadku ay ka warramayaan si faahfaahsan intan labadan aayadood ee aynu imminka carabka marinay waxay ka waramayaan fadliga bishani ay leedahay bisha ramadaan fadliga ay leedahay ayay ka waramayaan fadligeeda waxaa ka mid ah in la soo dejiyey kitaabka qur'aanka ah kalaamka ilaahaya nicmadii basharka la siiyey nicmada u weynaa mucjisaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam tii weynayda galladaa ugu weyne ilaahay ummadda uu siiyey diinbaa ugu weyne waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan shahrulqur'aan baa laydhaa shahrulqiyaami waalqur'aan waa bisha qur'aanka laguna cibaadaysanayo habeenkii marka maalintii la sooma habeenkii lagu cibaadaysanayo waxaa kaloo ilaahay uu halkan ku xusay bishan addoonku marka uu la imanayo markuu addoonku la imanayo ilaahay buu ku adeecayaa ku caabudaya sidaa daraaddeed waa inuu tirada dhammaystiraa bishan oo lagu waafajiyo waa hanuunkii ilaahay oo aad waafaqday waa fadligeeda sidaa darteed ayay tahay nicmada inaad ilaahay ugu mahadnaqdo walacallakum tashkuruun siday tilmaamayso waa nicma nicmo ilaahay uu ku siiya alxamdu lilah macnaa cibaadada oo lagu oo lagu waafajiya nicmooyinka waaweyn bay ka bishan fadligeeda waxaa ka mid ah annahu shahru ducaa bisha ducada weeye duadana la aqbalo nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay qofka soomani waxa uu leeyahay rabbi bari iyo duco aan laguba soo celinin marka uu afurayo jaanis qaaliya wey inahaasoo dhammi fadaa'ilka bishanay ka aayaduna labadan aayadoodna ay ka warrameen bisha ramadaan buu ilahay waa bishii alladii unzila fiihi lqur'aan qur-aanka oo dhan baa la soo dejiyay habeenka laylatulqadr ayaa ilaahay caalamka kore uu ka keenayoo kolkaasuu keenay samooyinka samada u sokaysa baytulciza guriga la ydhaahda la keenay dabeedna samada u sokaysuu kasoo degayay qur-aanku isagoo isdaba socda saddexiyolabaankii sano innaa anzalnaahu fii laylati alqadr qur-aankaanu soo dejinay habeenka laylatulqadriga innaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka habeen barakaysanoo leylatulqadriga habeenkaasina bisha ramadaan macnaha labadaa la isla ahriyaya habeen barakaysan baa soo dejiya habeenka leylatulqadrigabaa ilahay wi halkanna wuxuu ku tilmaamay rabbi qur in loo soo dejiyey bisha ramadaan labadaa kolkaa isla ahrido waxay la mid tahay habeenku wuxuu ku jiraabay la mid tahay maxay ramadaan waayo qur-aankii habeenkan leylatulqadrigu soo degay baa layi aayaddanna waxay sheegtay inuu bisha ramadaan soo degay yuntija min hada alkalaam hadalkaa natiijada ka soo baxaysaa waxa weye habeenku waxa uu ku jiraa bisha ramadaan ayuu ku jiraa qur-aankiiba ilaahay u ammaanay waa hanuun hudan linnaas wa bayinaatin min alhudaa waalfurqaan ciddii hanuun doonaysaa ee ummadda ka midihi kitaabkaasay ku eeranaysa kitaabkaasay irkanaysa kitaabkaasay qabsanaysa ciddii wax ka murugsan ee doonaya in wax u caddaadaan inna hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ee doonaysa inay toostay tubta ku dhacdo wa bayinaatin min alhudaa waalfurqaan ciddii wax ka murgaanee furqaan u baahan furqaanku waa furdaamin in ilaahay arrimaha ka murgay ee ay ka walaacsan yihiin adduun iyo aakhiraba ka warwarsayn inuu ilaahay ka furdaamiyo oo uu siiyo dee diinta ha noqdo qur-aankiibaa ilaahay ku tilmaamay inuu yahay hanuun inuu yahay bayinaat inuu yahay furqaan intaasoo dhanba faman shahida minkum shahra shahida qofka arka si gaaray ugu waajibaysa lidaalikba haddii dadku ka rumaysan waayaan intuu bishii arko dee ma macaljamaaca buu mise waa inuu soomo ilan <laughs> u arkaybe isaga waxa wey faman shahida baa u faman shahida minkum shahra falyasumhu culamada qaarkood saasay ku faman shahida shuhuudku waa goobjoog qofka bishaa goobjooga ee aan allaysanin adduunyada jooga caafimaad qaba aan socdaa lahayn aan cudurdaar lahayn falayasuumhu amarkaa wey na garanayna arrinkiisu xagga uu u socdo waa meel liidatu u socdaa shaydaan baa calanka u taagay qofka isagoo caafimaad qaba oo muruqyo weyn iska daldalaya raashinka bisha ramadaane iska karsanaya iska cunaya iska cabaya rag iyo dumar midku doonaya haado kaasi ayaan daraa u taalla ilaahayna ma adeecin ka bukaana ama socdaala isagu facidatun min ayaamin ukhar faafdara fayajibu calayhi cidda min ayaamin ukhar marka dee la la isdultaaga tafaasiisha axkaamta iyo aqwaasha culimmada iyo axaadiidta sharxaysa aayaadka wakhti dheer bay qaadaysa laga yaaba dariskuba inaanu aayad badan darteed baa inta muhiima un ay tahay inaynu kasoo bukaankaasi waa caynkee ma bukaan dhanba ma bukaanka soomka aanu la xamili karayninba dee aqwaal badan baa ku jirta laakiin waa bukaankii aanu soomka u xamilayninuun soomka maalmaha uu soo qallaynaya ma inuu isku xidhiidhiyaabaa mise wuu kala goyn karaa aayadda marka daahirkeeda adeegto waa inaanay shardi ahayn inuu isku xidhiidhiyo laakiin wuu kala googoyn karaa ma inuu degdeg usoo qalleeyaabaa mise wuu iska yara dib dhigan karaa daahirka aayadda waxaa ka muuqda inaanay degdeg ahayn sida xadiidkii saxiixa caaishaba uu tilmaamayo yuriidu allaahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum alcusr saasay sharciga ilaahay diintu waa diin lyusri diinu samaax waa diinta ilaahay uu ku tilmaamay hanuunka iyo furqaanka iyadoo lagu leeyahay soom iyada oo lagugu waajibiyey axkaamtan iyada oo gaajo lagugu waajibiyey ayaa haddana ilaahay leeyay mar walba fudayd buu idinla doonayaa addoonku ilaahay buu la xidhiidhaya habkuula xidhiidhayaana waa hab uu kari karo marka uu kari waayo waatan dee fursadu ay timi jaaniska la siiye rusad rusadbaa la siiyey inaad tirada dhammaystirtaan walitukmilu lcidda walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun waa cilatun bacda cila bacda cila midba mid buu ka sii dhalanaya marka hore waxaa la doonayaa ilaahay amarkiisa qaadataan litasuumuu baa ka horaysa ficilku wuxuu ku cadfayay ficil maxduuf ilaahay bishan waan waajibiyey litasuumuu si aa u soontaan koow walitukmilu lcidda tiradana u dhammaystirtaan marka tiradii ay dhammaystiratana walitukabirullaaha inaa ilaahay weynaysaan allaahu akbar allaahu akbar tii ciidda wey marka takbiirta akhridaanna walacallakum tashkuruuna inaa mahadnaqdaan salaadii baa la tukanayaa mahadnaqa ahayd ee salaada ciidda ile marna ciiddaa waxaa lagu mahadnaqayaa bisha ramadaan iyo waajibkan la soo gutay marna waxaa lagu mahadnaqayaa cibaadadan xajka ee ilaahay addoommaha uu waafajiyey sida wanaagsan loo gutay walacallakum tashkuruun waxa haddaba ilaahay uu la hadlaya rasuulka waidaa sa'alak waa khitaab markay addoommahaygu ikaa weydiiyaan aniga waan u dhowahay su-aal baa timi odhanaysa nebi maxamedow ilaahay miyuu noo dhow yahay oo waannu la xanshashaqnaa mise wuu naga dheeryahay oo waannu u dhawaaqnaa aqariibu rabbuna fa nunaajiyah am baciidun fa nunaadiya markaasaa ilaahay jawaabtii rasuulka sala allahu calayh wasalam fa innii qariib in loo dhawaaqana adaabta ma aha ducada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu le war marka ilaahay baryaysaa si hoosa oo adaab leh oo khushuuci ay ku jirto oo baahi ay ka muuqanaysa ilahay barya addoonkuna wixii ilaahay uula cabanayo isagaa u sheeganaya cid u sii mari maayo anigiisaga iyo ilaahay cidi uma dhaxayso addoonkaiyo ilaahay fa innii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan kay barya baryadiisa waan aqbalaya laakiin shardi baa ilaahay uu ku xidhoo ah maxay falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi aniga ha ay ajiibeen hana ay rumeeyeen si ay ducada iyo sawaabka ugu hanuunaan aayaddu waxa laga qoraa kutub ayaa laga qoraa waxay ka warramaysaa shuruudda ducada iyo aadaabta ducada iyo aqsaamta ducada iyo waxyaabaha adoonkii laga doonayo wakhtiga uu ducaysanayo iyo waqtiyaasha ducada la aqbalo iyo ducooyinka ugu fadli badan intaasoo dhamiba sharaxeeday soo geli karaya fa innii qariib saas wey marka inuu qofkiioo ducaysanaya qaylqayliya maahae waa inuu khushuuc iyo aadaab ay ka muuqato waxaa aayadda ka muuqanaya mar haddii addoonku uu sidii adaabtahayd ilaahay u baryayo addoonnimadii ogoliyuu ilaahay gacmaha hoos aanu macsiyo ilaahay baryaynin inuu ilaahay u ballan qaaday inuu ka aqbalayo aadaabta ducada ayay kamid tahay adoonku inuu fulinayo wuxuu ilaahay faray addoonku inuu leeyahay iimaan adoonku inuu ka hadho wixii xaaraana ilaan marka lagu leeyahay markuu ilahay leeyahay falyastajiibu li aniga hay ajiibeen hay aqbaleen oo hay adeeceen kolkuu ilaahay leeyahay macnaa wuxuu amrayna waa in lagu adeeca wuxuu idhi ka hadhana waa in lagu adeeca oo laga hadhaa markaa shardigaasaa ku xidhan aadaabta ducada ee waajibka waxaa ka mida ah addoonku inuu ilaahay ka tala qaadanayo saa darteed buu calayhi salaatu wasalaam qofkii xaaraanta cunayay ee xaaraantu ay ku xeernayd fa anaa yustajaabu lidalik dee qofkaa ducadiisa sidee loo aqbalayaa ayuu markaa nebigu leeyahy ile falyastajiibu lii baa laga waaya marka wakhtiyada ducadu fadliga badan ee laga faa'iidaysanayay ku jirtaa bishan la ramadaan qofku marka uu sooman yahay iyo markuu afuraya labadaba uxilla lakum bu ilaahay waxaa la idiin xalaaleeyey laylata asiyaam habeenka bisha ramadaan alrafathu inaad wax ka daydaan ila nisaa'ikum dumarkiinna dumarkiinna inaad xaggooda u kacdaan oo muraadkiinna ka raadsataan taa waa la idiin xalaaleeyey habeenka bisha ramadaan kol hadday habeen tahay hunna dumarkii libaasun lakum dhar yihiin wa antum libaasun lahunna idinkuna dumarka dhar baa u tihiin qof iyo dharkiinna ma kala maarmaan ila wuu qaawanaanbuu u bixiye calim allaahu ilaahay waxa ogaaday anna oo uu og yahay annakum idinku kuntum inaa ahaateen takhtaanuuna anfusakum nafihiinna inaad khiyaamanaysaan oo wax laydiin diiday ku dhacaysaan fa taaba calaykum wuu idinka towbad aqbalay wa cafaa cankum waaba idinka saamaxayba wuxuu idinka simbiraxday idinka siibtay falaana imika baashiruuhun dumarkii la dhaqma oo la mucaamalooda oo wax ka daya wabtaquu waxaa ka raadsataan maa kataba allaahu lakum ilaahay wuxuu idinka qoray ee ubad ahaa wa kuluu cuna habeenkii washrabuu cabba xataa yatabayana lakum jeeroo uu idiin caddaado alkhaydu alabyadu miiqa caddi min alkhayd alaswad miiqa madow jeeruu ka caddaado min alfajr ee waaga ah labadu ilaa ay kala baxayaan madowga iyo caddaanku oo waagu muuqanayo umma kol haddii la gaadho waagaa atimmu siyaama soomka dhammaystira oo soomanaada ila allayl ilaa qorax ka dhaca la gaadhayo walaa tubaashiruuhun dumarkii hala la ciyaarinoo ha dhaqmina wa antum caakifuuna idinkoo ku xasiloon oo ku negi filmasaajid masaajidda idinkoo ku negi oo cibaadada ictikaafka ku jira tilka taa la soo tilmaamay xuduudullah ilaahay xeerkii uu dhigay weeye iyo xaddii uu xariiqiya axkaamtuu jideeyey iyo halkii uhi yaan loo dhowaanin seerihiisii falaa taqrabuuha ha u dhowaanina kadaalika ilaahay uu idinku soo cadcadeeyay yubayinu allaahu aayaati aayadihiisa mar walba ilaahay isagaa u kala saafaya u dhigdhigaya linnaasi dadka isagaa u kala saafaya u caddaynaya lacallahum yattaquun si ay ilaahay uga cabsadaan markay diintiisa iyo sharcigiisa iyo axkaamtiisa fahmaan cilmigaa si uu camal ugu xigo weli waxaynu ku dhex jirnaa axkaamtii iyo nidaamkii ilaahay u dejinayay dadka saa'imiinta ah ee ilaahay u sooman aayaddu waxa ay ka warramaysaa mubaaxaatu siyaam wa mubdilaatu siyaam soomka waxyaabaha jabiya iyo qofka saa'imka ah waxyaabaha u bannaan ayaa aayaddu ay ka warramaysa waxyaabaha burinaya waxaa ka mid ah soomka galmadii dumarka qofku inuu xaaskiisa u galmoodo maalinkii bisha ramadaan arrin aad u weyn wey weliba kafaaragud baa ka waajibay laba bilood inuu soomo wey maalinkiina soo qalleeyo waxyaabaha soomkii burinaya waxaa ka mid ah cuniddii iyo cabbidii si camdiyaho ogaana qofku maalintii bisha ramadaan uu u cuno oo u cabo oo dee waa kan ilaahay halkan ku xusay aad arkayso mubaaxaadkii waxyaabii u bannaanaa qofka waxa ka mid ah habeenkii inuu xaaskiisii la dhaqmi karo inuu cuni karo inuu cabbi karo ilaa waagu caddaanayo waaya aayaddu wakhtiga ay soo degtay xukum horey rafcisee meesha ka saartay berigii hore waxa uu ahaa soomku uu ku soconayay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii ummadii hore loogu waajibiyey oo ahayd afariyo labaatanka saacadood hal mar oo mahribka ah ayuumbaa loo ogolaa qofka inuu wax cuno wuu dabeedna markaa afurka ka calaf qaado wixii uu cunaya iyo wixii uu la mucaamaloonaya intaba waa waqti yaroo koobanba halkaa hadday dhaafto jaaniskaasi hadduu dhaafo ku noqod ma leh kutiba cala aladiina min qablikum saasuu arrinkii oo sidaa ku socda ayaa ragga qaarkoodoo rag waaweyn ku jiray sida cumar bnu khadaab radia allahu ayaa wax ka siibteenoo ama habeenkii intii dambe wax cunay ama xaaskiiba la dhaqmayba kolkaasaa ilaahay arrinkaa hore meesha ka saarayo wuu fududeeyey sidaa aad arkayso maxay ilaahay baa waxa uu leeyahy fal'aana baashiruhun fal'aana waa eray muujinaya xukum hore in la nasakho meesha laga saaray waa naasikhii oo naskigii daliilu ah oo muujinaya imika mar haddii layidhi wakhti ka horeeyey oo arrintani aanay fasaxayn baa jira calim allaahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafaa cankum wuxuu ilaahay ogaaday naftiinna inaad khiyaamaynaysaan oo uu idinka toobad aqbalo uu idinka cafiyey waa raggaa habeenkii ama dumarkii u yara dusay ama cunnadii wax kaga sii noqdeen ayaa lqofku hadduu sideedaba macsiyo ku dhaco naftiisuunbuu khiyaameeyey isagay ka go'anta isagunbaa isku duulay ilaahay baa khiyaamaysan iyo diin baa khiyaamaysan iyo rasuulkaa khiyaamaysan midna ilaahay muu odhanini qofkii macsiye gef sameeye ku dhacay wax naftiisa ayaa ilaahay uu tilmaamay inuu khiyaameeyey saa darteed baa la fududeeyey marka arintaas aayadaas intaasi ay ka warramaysaana waa taawey markaasaa ilaahay aayadan uu soo dejiye uxilla lakum laylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum rafatku waa jimaaci waa galmadii galmada ayaa waxyaabaha ku xeeranee ka horeeya inaad dumarkiinii taa ula dhaqataan ilaahay waa laydin xalaalay ilaahay baa waxna xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya ina ataxliila wataxriima xaqun lilaahi tacaala waxda ilaahay baa keligii iskaleh wuu sababay ilaahay duulka dumar laydhaa iyo raggii isqabee xaasaskaysu ahaa inaanay kala maarmayn buu tilmaamay taasaa waxa laydinku fasaxay oo habeenkii ka jooga laydiin odhan waayey oo maalintii quran loogu soo koobay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun iyana dharbaydin idinkuna dharbawti bal cibaaradaas sida ay u xeel dheer iyo macnaha weyn iyo balaaqada ay xambaarsan tahay ayaad halkaa ka dareemi karaysa dee waa la ogyahay qofku dharkiisa sidee buu ugu baahan yahay dee qof qaawaniyo qof si qurux badan u labisan uun farqiga udhexeeye farqiga labadaa udhexeeya ayuunbaa dareemi karaysaa dharku wuxuu ka asturaa qofka wuxuu ka asturaa dhaxanta iyo kulaylka iyo foolxumada iyo rafaadka iyo ceebta intaba gabadhiina sidaasay ninkeeda u tahay ninkiina sidaasuu gabadhii u yahay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun qofku dharkiisa inta uu ka maarmi karaaba way yar tahayba intaa waa ma jiifa ama meel yaroo gooniya wuu ku jiro qofku lamaanihiisa intuu ka maarmi karaaba wayba yar tahayba saa darteed baa cumar ibnukhadaab xataa ciidamada dagaalka u diraya dhayd buu u jiray ninkiiyo islaantu intaa ay kala maqnaanayaan mastaafuruunkumuu qori jirine dhayt buu samayn jiray saddex bilood afar bilood askariga maqnaada waa inuu islaantiisa usoo noqdaa waa go'aan dagaalkii doonaya socdo hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waxaa laga fahmayaa in ay tahay ninkuna inuu dee dharkiisa doorto iyaduna ay dharkeeda doorato haddaad imminka bacadlaha gasho dee beeca waynagii beeca la diiday maxaa ka mid ahaa bayculmulaamasa wa bayculmunaabada soomaha maradii lagulahaa iska taabaha iska eegin kaa waa la diiday iibkeeda ku nasiibsadii ayaa la diiday xagga beeca markaad dhar iibsanayso waa inaad iska eegto waa inaad ku qanacdo saasoo kale iyadiina waa arrin saaran isagiina waa arrin saaran axkaamta maarata haddii la idhaahdo jawaahir badan baa ku jira maaragta iyo masaa'il waxyaaba lataaif oo laga qaadan karo calim الله anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafa cankum falaana baashiruhunna imika la dhaqma imikaa laydiin ogolya habeenkii falaana baashiruuhunna wabtaquu maa kataba allaahu lakum wa amru libaaxa waajib ma aha macnaheedu halkaa ilaahay uhi imika mubaasharo la sameeya waa ku fasaxon weeye waxaad ka raadsataan wixii ilaahay idiin qoray oo waxaad ka raadsanaysa hamadaadiiyo e, iyo qofka culayskii hayoo ka hadha wuxuu ka raadsanayaa ajri iyo thawaab intaba wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum cunoo caba ilaa uu idin cadaanaya alkhayd labyad min alkhayd laswad miiqa cad iyo miiqa madoobi jeel ay kala baxayaan talo maxay labadaa miiq min alfajri waaga intaa min alfajri mar gaaray soo degtay oo lagu sii iftiiminayo marka dee waxa uu leeyahay liid madoowa kor usii socda maalinkuna wuxuu leeyahay liid cad oo kor u soo socda labadaasaa isdaba socda halka iska galaanbaa miiqaas waxaa aayadda aynu ka faaidaysanaynaa goorta uu qofku cunada joojinaya mar waagu muuqda inay ti uma atimu siyaama ilalleyl soomka waxaa laga bilaabayaa waaga waxaa lagu joojinayaa ilaa habeenki iyo markay qoraxdu dhacdo walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid waxay tilmaamaysaa cibaado la ydhaahda ictikaaf oo bisha ramadaan sii fadli badan oo masaajidada ilaahay lagu guto oo iyaduna axkaamteeda iskalo baab gaara laga hadla kutubta xadiidka iyo fiqiga aayadanina daliil u tahay dumarkii hala ciyaarina waxba ka dayina idinka oo masaajidada ictikaafsan oo cibaadada ictikaafka la ydhahda ku jira siduu nabiguba tobanka dambe ee bisha ramadaan ictikaafka u samayn jiray masaajidku tobanka dambe ku nagaan jiray calayhi salaatu wasalaam rasuulka xaasaskiisa qaarkoodna xagga dambaabay iska iyaguna ku ictikaafi jireen intay meel yar oo qalwo yar ka samaystaan marka ictikaafku isaguna dee marna waajib buu noqon karaa oo markuu qofku ku nadro asalkiisu laakiin waa sunne aayadda muuqaalkeedu waxa weeye daahirka kolka la eego in masaajidada uun lagu wada ictikaafi kara mid kastoo masjid jamac lagu tukadaah inkastoo culimada qaarkood ay idhaahdaan saddexda masjidunbu ku koobanyihin laakiin haddana sida jumhuurtu ay u badan yihiin waa in masjid walba marka aad soo gasho aad xaqu leedahay inaad jaaniska ka faa'idaysataa inaad cibaadada ictikaafka la yidhaahdo niyooto marka adigoo tukanaya ayaad ictikaafkii ku daraysaa cilmigaad akhrisanaysayna ku daraysa niyadunbaana ku xidhanyihin tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuha taasi waa waxyaaba ilaahay idinka xaaraantinimeeye u dhowaanina ha u dhowaanin ha samayninbay ka xeeldheerta marka sadu daraa'ic almufdiyati ila alxaraam nasku qaacidadaasa laga faa'idaysanaya waddo kastoo xaaraanta ku gaadhsiinaysa waa in la xidhaa kadalika yubayin allahu aayaatihi linnaasi lacallahum yattaquun <clears throat> walaa taakuluu buu ilaahay yidhi ha cunina amwaalakum baynakum dhexdiinna bilbaatil gardarra ha ku kala cunina xaqdarro xoolaha dhexdiinna ku kala cunina xoolaha leedihiin wa tudluu biha walaa tudluu biha ha ku laaluushina xoolaha ila alxukaami dadka madaxda ah lita'kuluu si aa u cuntaan fariiqan qayb min amwaali innaas oo dadka xoolahooda ah bilithmi si aa xadgudub ugu cuntaan laaluushka iska daaya wa antum taclamuuna idinkoo garanaya inuu xaaraan yahay idinkoo garanaya xoolahaaga inaanu hayn way sii foolxunta aadaabta <clears throat> siyaamka waxaa kamida ah qofku inuu waxa uu cunayo ee uu ku soomayo isticmaalayo inuu xalaalcun yahay waa inuu xalaal yahay waayo shaygii xaaraamta ahaa qofka waxbuu u dhimayaa markay u sahlantay ajirgii iyo hawaabkii baa ka yaraanaya ducadii sidaan la aqbalayn jaanis fiican uu ka faa'idaysan lahaabaa ka hakanaya marka aayaadkan iyaga oo ka warramaya axkaamtii soomka ayaa ilaahay ku daba xidhay macnaha arrin la xidhiidha eh, xuquuqda dadka muslimiinta ay leeyihiin iyo xurmada xoolahoodu ay leeyihiin macnaha daliilka xaaraantinimeeye dhiigooda ayuunbaa xaaraantinimeeyey ummadda xoolahoodana saa ba baa ilaahay ummaddan uu la hadlo wuxuu idhi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil xoolihiinna gardarraha ku kala cunina ka waran haddaanu qofku cuninba qofka wixiisii qofkii kale laakiin uu daar ku dhisto ama uu eh, dhar ku iibsado ama uu intuu ka qaado cid kala siiyo iyana waa la mid laakiin nasku marar badan wuxuu cunnada u tilmaamaa waxa inta faraha badan dee loo isticmaalada cunnada ah ama iyadoo qofka ku baxdaybaaba la yidhaahdaa hebel waxaasuu iga cunay hadda meel kaleabuu ku bixiyey war maxaad qofka waxaa uga cuntay meel kaleabuu ku bixiyaybaaba lagaya cunnada u badan taasi waa xaaraan weeye oo naska saasaa ilaahay uu ku caddeeyey walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil arrin manhiya weeye qofku wixii waa inuu ku siiyaa ama kuu hibeeyaa ama aad ka dhaxashaa ama daw iyo gar aad ugu leedahoo maxkamadi kaaga jartaa ama aad ka iibsataa ama aad khaniim ahaan kaga heshaa gaal cadowahoo dagaali naga dhexeeyaoo la dagaalamay wixii laga faramaroojiyo isaguna waa xalaal weeye marka siyaabaha xalaashaa waa inuu kugu soo galo taa ilaahay waa diiday waana wax dhibaato badan xaaraantaa la cunayo soomkiisii waxyeelaysa ducadiisii waxyeelaysa xajkiisii waxyeelaysa aakhiradiisii waxyeelaysa ubadkiisii waxyeelaysa isaga iyo wuxuu dhaliyo waxa ku xidhan oo dhan way jaanjaamayaan arrin labaadoo khatar badan baa naska ilaahay ku xuso wuxuu hi watudluu biha ila alxukaam tudluu biha walaa tudluu biha idlaagu waa qadimida wixii eh, loo qadimo qofka marka nafyiga ficilka hadii lagu cadfay min manfiya isna waa manfi walaa ta'kuluu walaa tudluu biha ila alxukaam madaxda ku laaluushina xoolaha adigoo laaluushka uga jeeda litaakuluu fariiqan min amwaali nnaasi bilim dadka xoolahooda qayb ka si aad ugu cunto xadgudub idinkoo garanaya marka laaluushkiiba aayaddu xaaraantinimaysa waxaad iyo aad u dhib badan weeye labada arrimoodba waxay ka warramayaan iyadoo dadkii ay maal ku kala cunayaan xoolii dhexdooda baatil ciddii cadaalad u samayn lahayd ee u xaqsoori lahayd haddii iyadana lagu aamusiiyo laaluush meeshaa cadaaladdarra ka binaysan dulmibaa ayaa wuxoodu ku salaysan yahay in iyaga iyo amnigooda iyo adduunkooda iyo aakhiradooduba ay dumaan ayaa ay halis u yihiin marka laaluushkay xaaraantinimaysay weliba laaluushka sii khatarta badan waxaa nasku uu ku tilmaamay ka uu qofku ku baadi doonayo qof kale wixiisa inuu qaato qaadigii buu leeya ama ninkii madaxda ahaa buu leey laaluush marka laga hadlayo dadku waxay ula kacaanuun xagga qaadiga garsoorka fadhiya cid kasta oo laba qof u dhaxaysa u wuxuu noqon karaa mid wadaada wuxuu noqon karaa mid shirkad haya wuxuu noqon karaa mid caaqil iyo suldaana wuxuu noqon karaa gudi arrin loo saaray oo layidhi soo eega garsooruu noqon karaa madaxweyne sare iyo agaasimeeye wasiir buu noqon karaa cid kasta oo cid u dhaxaysa wax isku haya weeye cidda haddii ay maaragtay laaluush qaadato aayaddu ay ku rumoobaysa ee garsoorka qura maaha garsoorka wuu khatar badan yahay culimmada qaarkood baa waxay idhaahdaan haddii ay kalifto halkaasay ka yar faa'idaystaana yar daruureeyaano haddii waxaagii si kaleba ku soo bixi waayeen ka soconayaan adiguna aad ku qanacsan tahay inuu waxaagii yahay dee wax iska bixisaad soo dhiciso aayaddu <laughs> may manciin bay leeyihin leanna waxaa lagu sababeeyey litaakuluu fariiqan min amwaali innaas dadka xoolahooda si aad qayb ka u cuntaan laaluusha u bixinina laakiin waxaagii haddii aad qaadanayso halkaa waxbaa laga yar fahmi karaa bay laakiin daruurayn mayno leanna waxaa iska macruufa haddii kan la ogolaado kii kalena dabadu kusii haya kii bixinaya wuu baranayaa kii qaadanayayna isaguna wuu sumoobaya nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay lacana allaahu alraashi waalmurtashi waalraa'ish ilaahay ha nacdalo ka bixinaya iyo ka qaadanaya iyo ka isu jiidayee isfahamsiinaya dilaalka ka ah bal dilaal laaluush ka war dilaal laaluush maxaa ka liita intaaba nacdal buu nebigu dusha uga tuuray calayhi salaatu wasalaam arrintaa aad looga fiirsado laaluushka waxa la ydhahda adiga oo dadkeennu waxay degdeg badan ba qofku isagoo xaqiisii loo xukumayo ayaa wakhtiga aanu sugayn dabeedna wuxuu leeyahay wallaahi waa kan iga aamusay waa kan iga warwareegaya waxaanwuxuu doonayaa baan u malaynaya in la jugeeyo <laughs> arrin la istaadhaa buu doonaya mid kale oo ama looyar la ydhaahdo ama isaguna malaalina ah, halkan uu soo meeraysanaya wuxuu leeyahy qaadiga weydaan isfahmine wuxuu u baahan yahay inay isfahamtaane caynkaa iyo caynkaasoo dee aniga ah u geyn doona isaguna qaybbuu sii goosanaya waa kaanu nebigu nacdale calayhi salaatu wasalaam aad arrintaadu hadday kuugu dhammaan karto waasito hadday kuugu dhammaan karto inaad muddo dheer u sabirto ha bixinin waxa la ydhaha weliba dadka acyaanta ah iyo dadka la daliishanayo inay iyaguna bixiyaan maaha khatar badanta qofka qaatana dee waa adhaxjab weeye way ka daba imanaysaa yasaluunaka can ilahilati waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow bilaha buu dhacay waktigii waay halkaa haddaba haynoogu joogo wakhtiga baa inaga dhacay adugu almuhim intaan sii raacin lahaa waxa weye qadiyadda laaluushka wakhtigeennan aad buu badan yahay waxay dadku ku qanceen in qofku haddaanu wax bixinin aan wixiisa loo xukumayn ee laga xukumayo markaa qofku haddii qaadigii ka qaadan waayo laaluushka waxa dhacda mararka qaarkood ragga qaarkood in loogu dhiibay si uu bal u xishoodo bahalkaa u qaato sodohdii ilaa sodohdii in lala gaadho marka dee adduunla'aan iyo aakhira la'aan labadaba dhibkooday leeyihiin aad ha looga feejignaado dadkana ha laga waaniyo dadka gacanta ku haya garsoorkuna waxaas wuu ka daba imanaya adduun iyo aakhiraba balaak liisku ku qormaya qofkaas liiska madow buu ilaahay agtiisa ku qormayaae aad ha isaga ilaaliyeen qofku hadduu wax ku filan waayo waanu iskaga baxaa shaqadaa wallahu subxana